waxaynu xalay soo aragnay axkaan guud oo talaaqu uu leeyahay ama furiinku imika markaa waxaa halkan lagaga warrami doonaa masaa'il xaggii balqadaha tiradoodii waxyaalo ku tacalluqa ah iyo in qofku tiradii uu riday wax ka soo reebi karo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala idaa khaatabahaa gabadhii hadduu kula hadlo bilafdin min alfaadi alaaq lafdi kamida alfaadii furiinka wa nawaa bihi oo uu u niyoodo dalqatayni laba dalqadood aw halaathan ama saddex uu niyoodo waqaca u dhacay ereyadii caadiga ahaa ee furiinka sida anti taaliqun ama waad furan tahay waan ku furay iyo wixii lamidka ahaa isagoo aan tiro sheegin hadduu intaa ku dhawaaqo waad furan tahay gabadhii ku yidhaahdo asal ahaan waa xabed waa dalqad laakiin haddii isagu uu niyoodo wax dalqad ka badan intaa uu niyooday bay noqonaysaa oo waad furan tahay saddexdii dalqood baad ku furanta hadii ula jeeday saddexdiiba way ku furan tahay saddexda inu ku dhawaaqa khasab noqon mayso laba hadduu ujeedayna labadii bay noqon waxba haddaan ujeedayna waad furan tahay inuu yina dalqad bay noqon marka maxaa la ydhaha sariixu طalaaqi kinaayat fi lcadad xaggii cadadka kinaaye ayuu ka yahay kuwii kinaayadkaana waa saas oo kale anti khaliyatun iyo anti bariyatun iyo wixii lamidka ahaa dalqadaha intii uu niyooday bay noqonayaan ilaa qawlahu marka uu yidhaha un mooyaane anti waaxidatun birafci weeyaan kelibaa baa tahay keli baa tahay waa kinaayo furiin cad maaha laakiin de waa wax loola jeedi karo haddaba hadduu furiin ula jeedo keli baa tahaydaasi ma waxay ma dhici kartaa in uu laba dalqood iyo saddexna ugala jeedi karo oo ay kinaayo xaggii cadadkana ay ka noqoto mise mid uun bay noqon musanifku wuxuu leeyahay fa fainahu laa yaqacu bihi akaru min dalqa hal dalqa unbaa anti waaxidatunta ku dhacaysa oo ereygan waaxidatun keli ama mid keliyadii mid keliyaa tahay anti waaxidatun keli baa tahay ama mid keliyaa tahay ayaa waxaa laga fahmayaa in meeshii dalqad keliya oo lafdigaa waaxida ayaa dee sariix ku ah xabadii oo aan markaa halkaa maarata wax kala xambaaraynin wa qiila waxaa la yihi yaqacu bihi ma nawaahu maya kana wixii uu niyooday iyuunbaa ku dhici sidii kuwii kalaba kanaana markaa rajaxan waayo waaxidatuntu waxay sheegaysaa iyadu inay furan tahay oo guurkii ay ka baxsanto halkii ada isku lamaanaayeen ay keligeed u baxday laakiin inta dalqadoodee ay ku baxday sariix kuma aha oo w tiro kama hadlayso kol haddaanay tira ka hadlaynin de kuwii kalun bay la mid tahay waaxidatun aaliqun bay la wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun waaxidatan anti aaliqun waaxidatan waxaad ku furan tahay dalqad hadduu yidhaahdo dalqad baad ku furan tahay maxay noqonaysaa uun taasxabadun bay noqonaysaa xataa haddii wax kala niyooday waayo kelmadda waaxida anti aaliqun waaxidatan oo waaxidatan tan ama anti aaliqun dalqatan anti aaliqun alqatan alqad baad furan tahay hadduu alqadaa markaa wax badan baan ugala jeeda yidhaahdo ma ma ma dhacayso waayo wixii sariix bay ku tahay cadadkii laakiin hadduu yihi anti aaliqun waaxidatan fi itnatayni waatay noo taale waxaad ku furan tahay waaxidatan fi ma af karno waa kelmad af carabi ahaan intaasoo macno yeelanaysa haddaynu markaa af soomaaliyeyno dee macnayaashii ay lahayd mid kamida inaynu sheegnay noqonaysa ka aynu markaa sheegnaan hadhow tale xukunka inuu kuu qaban waayaa laga yaabo marka waaxidatun fi itnatain waxay noqon kartaa dalqad laba ku dhex jirta waxaa kale noqon kartaa dalqad laba la socota waxaa kale noqon kartaa waxaad ku furan tahay hal laba lagu dhuftay oo darbigii iyo iyadana xisaabtii iyaa ka suuragala ah saddexdaa macnaba way yeelan karta haddaba wuxuu yihi wanawaa alqatan hadduu niyooday alqad maqruunatan bialqatayni laba la socota de maxay mid iyo laba la socoto saddex alaqa halaaha saddex bay ku furmi wain lam yanwi shayan an hadduu sidaa uu yidhi isagoo aan maskaxda waxyaalaha aynu sheegnay mid kamida ah ku qabanin wahuwa laa yacrifu lxisaaba ninkana uu yahay nin aan xisaabta aqoon waqacat dalqatun dalqad un baa dhici waayo wixii inuu xisaab gala jeeday bay dhici kar ayaa maaratay ay noqon kartaa waxay noqon kartaa mid laba ku dhex jirta markaa eeg labada kale waad ku furan tahay maahe dalqad oo fiidii markaa dharfiyada ahayd iyaa meeshii ka suuragal ah dee tii darfiyadiina wa keligeed unbaa dhacaysa t haddii xisaabtii la yidhaahdana labay noqonaysa hal laba lagu dhufto waa labay noqonaysa marka meeshii labana waa suuragal halna waa suuragal oo macnaha maaratay waxidatu fitnatayn hal dalqad laba udhaxaysa oo laba markaa dhexdood ku jirta dalqad laba dhexdood ku jirta markuu yidhaahdo de waa dalqadaasunbuu ku furay kuwan kale way ku dhex jirtaa un buu yidhi laakiin ay ku furan tahay muu sheegi markaana xabad bay noqonaysa marka de inta ugu yar ayaynu soo qaadana kol hadda intiiba ixtimaalayso isagiina aanu mid gaara niyoonin wa in nawaa muujabahaa hadduu niyooday waxa ay keensato cinda ahli lxisaab dadkii xisaabta isku dhufashada wixii ay dhalinaysay hal laba lagu dhuftay hadduu jeedo lam yaqac ilaa isaguna aanu garanayn xisaabtii ma garanayo laakiin hal laba lagu dhuftay in ay wax soo baxdo yaqaanaa in lakin waxay soo baxaysa ma garanayo marka hadhowta wuxuuse xisaabyahanka la weydiiyo intay noqoto ha ku furanto markaana lam yaqac ilaa dalqatu dalqadun baa dhici markaana maxaa yeelay wax aan la garan qasadkii baan saxab ahayn wixii waa inuu garanayo kelmadda anta anti aaliqun qof aan af carabiga garanayn hadduu ku hadlo waan ku dalaaqay buu yihi dalaaqana ma yaqaan waa dalaaqan waa kelmad carabiya isagu ma yaqaan dalaaqu waxle wuxuu yahay dumarka waa la dalaaqaa unbuu maqlay markaasuu yihi waan ku dalaaqay ama maaragtay alaqtuki intaasaa loo laqimay markaasuu islaanti intuu allaqtuki ku yihi dee ma furmayso ilan macnihiisa ma garanaye xataa hadduu doonayo waxaan af carabi wuxuu ku yahay inuu ku dhaco islaantaasi wuxuu doonaba ha noqde lakin wuxuu yahay aanu garanaynin waxaa la leeyahy wax aanad macnihiisii garanaynin qasadkiisii baan ayaan hagaagsanayn marka tanna mar haddaan xisaabtii intay noqonaysay garanaynin qasadkii baan uhagaagsanayn waqiila qiil baale yaqacu alqataani labaa dhacaya oo qoladaasi waa qolo marka anti aaliqun uu yihahdo isagoo af carabiga garanayna hadduu niyoodo waxay dadkaasi u yaqaanaan dhacaya dhacayaa la weya laakin waa daciif wain kaana yacrifu lxisaaba xisaabta haduu yaqaan wanawaa uu niyoodo muujabaha fi lxisaab xisaabta intii ay ku noqonaysay dee waqaca dalqataani labaa dhacay ila hal laba lagurta waa wain lam yakun lahu niyatun kan xisaabta yaqaanaa haddaanu niyo lahayn isaga laftiisa waqaca dalqatun calaa daahiri nas naska shaafici daahirkiisu siduu yahay waana muctabadkiiye dalqadunbaa dhici ilan darfiyadiibaa suuragalehe intaasunbaa lahubaa wa qiila qiil baa le taqacu yaqacu dalqataani laba dalqadood baa dhacaya maadaama u xisaabta garanaya ninkani taa markaa xisaabtaana lagu xambaara iyadaa markaa badan bay leey laakiin de waxa weeye dharfiyadiina waa suuragal inuu leeyahay laba maarata mid ku dhex jirtaad ku furan tahay mid ku dhex jirta marka xabaddaasi dee ku furan tahay bay noqonaysa marka imika ereyadan oo dhan wa waxyaalo badan baa lagu bari doonaa oo aad is odhanayso waxaan cidi kuma hadasho laakiin wax badanoo kaloo lagu hadlay kaa daweyn doonaa wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furan tahay dalqatan macahaa dalqatun dalqad ay dalqadi la socotaad ku furan tahay buu yihi de imsay noqonayaan dalaqa dalqataani alatayni saasa markaa sa alaqad alatayni laba dalqood bay kufurmaysa wain qaala lilmadkuuli biha gabadh uu la aqal galay xaasuu la aqal galay hadduu ku yidhaahdo anti aaliqun alqatan qablahaa alqatun wa bacdahaa alqatu waxaad ku furan tahay dalqad midina ka horeyso midina ka dambayso ymsay noqdeen alaqad alaaan saddex bay anti aaliqun talqatan qablahaa alqatu ala aladi ka horeysaad ku furan tahay iyaduna waa imisa waa laba haddaba wadaca ninkana wuxuu sheegtay annahu araada qablahaa alqatun fii nikaaxin aakhara weerargi waxaan ujeeday buu yihi dalqad baa ka horeysay oo guur hore oo gabadhan aan ku qabay ku dhacday ee imika dalqadunbaa ku dhacaysa ta kalen sheegayen mid baa ka horreysay waa guur horaan ka hadlayay aw min zawjin aakhara ama dalqad baa ka horreysayda nin kalaa ku soo furay baan ujeeday oo dalqadan hore aniga xaggaygaba maha waa nin hore fain kaana dalika warkaa uu sheegay wax hore u jiray oo la og yahay yahay qubila minhu waa aqbali oo wax dhici kara wey wain lam yakun warkaasi haddaanu war markaa la ogaayo la yaqaanay ahayna lam yuqbal minhu waxba laga dhegeysan maayo labay ku furmaysaa iyaduna waa iska waadix wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun haakada saasuu wa ashaara biasaabicihi halaa saddex farood buu ku ishaaray wuxuu yihi waxaad ku furan tahay sidaa sidaa ayuu raaciyey waa imse waqaca halaahu saddexdii way dhacayaan de eeg hadduu odhan lahaa un anti aaliqun uu aamusi lahaa anti aaliqun maxaad ujeedaa wayn odhan laakin kolkuu sidaa yihi saddexdii baa socodsiin laakiin dood buu ka keeni karaaye wa in qaala hadduu yidhaahdo aradtu bicadad اlasbucayn اlmaqbuudatayn markaan sidaa lahaa labada laaban baan sheegay qubila minhu waa laga yeeli isagiyo ilaahay bayso kolkuu saasaad ku furan tahay yihi ee hadana ina yidhi labadan laaban baan sheegay oo min wa markaa da usoo waxba usoo noqonaya sabama waa laga yeelaya waayo waa waa muxtami waa wax suuragala waa la dhaarinaya wain qaala hadduu idhaahdo anti aaliqun min waaxidati ila halaath waxaad ku furan tahay kow laga bilaabo ilaa saddex waaya alaqa alqatayni bu laba dalqadood bay furmaysaa oo waxaa meesha laga saarayaa saddexda kow ilaa saddex yani waa haayada waxaa la yidhahdo ilaada waxaa ka dambeeya miyuu soo galaa mise ma soo galo hadalka iyaa la isku hayaa iminka uma atimu siyaama ila leyli soonka dhamaystira ilaa habeenka ma ilaa habeennimada habeennimada miyaa la soomayaa mise waa wixii ka horeeya waa wixii ka horeeya markaa markuu yihi ila halaathi ilaa saddex yani waa saddex wixii ka horeeyay noqonaysa marka hadda saddex maxaa ka horeeya laba intaasaa la hubaa marka hadduu laakin isagu waxaan ula jeeday maca saddexdaad ku furan tahay ka yeelayna khilaaf halkan markaa khilaaf waxoogaahina waa ku jira oo imaam nawowi tasxiixu tanbiha sidan uu ku waafaqay laakin waxay leeyihiin wuxuu khilaafay rawdada ayuu asaxa ka dhigay in ay markaa gabadhan iyadii saddex ku furmayso oo haayadii la gelinayo wuxuu yihi wain qaala ligayri lmadkuuli bihaa hadduu ku yidhaahdo tu aanu la aqalgelin eeg imika intan masaaishani masaaisheennii hore lilmadkuuli biha buu kusoo qeydiyay soo ma waxaad ku furan tahay dalqa dalqadi ka horeyso ama dalqadi ka dambayso midna ka horeyso midna ka dambayso wararka noocaasi gabadh uu la aqalgalay unbay ka suuragal tahay tu aanu la aqalgelin wax kala horeeyo ku dhacaa ma jiraanba hadday dalqadi ku dhacdo ilin baa-in bay ajnabi ka noqonaysaaba hal dalqadi hadday ku dhacdo marka wax kala horeyn kara iyada saddexdeedu inay xidhiidh ahaa hal mar ahaadaan un mooyaane saddex baad ku furan inay noqdaan mooyaane si kale iyadu maba lahaba waa kana wuxuu ku yidhi wain qaala hadduu ku yidhahdo ligayri lmadkuuli biha tu aan lala aqalgelin tu aanu la aqalgelin buu wuxuu ku yidhi anti aaliqun anti aaliqun anti aaliq waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay waqaca dalqatu dalqad qurun baa dhacaysa mar walba xadiidkii kaana alaaqu halaa yujcalu fi cahdi rasul l slam waaxidatan haddii daahirkiisa lagu xambaaro sidanuu noqtan masaladan uu noqonayo alaaqa saddexdaa mid baa laga dhigi jiray waa masaladan gabadh aanu la aqalgelin markuu ku yidhaahdo waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay sow alaaq saddexa maaha waa alaaq saddexa xabadun baa ku dhacaysa sababtoo ah markuu yihi waad furan tahay ajnabigaa bay noqotayba waad furan tahay dan dambe iyo waad furan tahay dan dambe gabadh xaqa naas oonay shaqaba isku lahayn ayuunbuu ku lahaa waad furan tahay waad furan tahay de maxay furmi xaasba uma ahee aahaartana waa laga helayaa inay saas ujeedeen ibn cabaas iyo taawus iyo meelaha ay markaa <clears throat> waa laga helaya aahaarta ina alaaqu lbikri kaana alaaqu lbikri ama maarata alaaqu lbikri waaxidatu ama alqatu bikr marka waxay ula jeedaan ti aan lala aqal gelin hadday doonto da cid ka hore sayiba ah ha u ahaatee laakin de adigu mar haddaan ad la aqal gelin xoogkii bikrka ay kuu leedahay markaa dee dalqadii koobaad ayay baa-inku noqonaysa waaya marka iyada ma suuragal inuu yidhaahdo dalqad dalqadi ka horreysa baad ku furan tahay ma suuragalaha markay dalqadi ku dhacdo waabay tagtayba wain qaala dalika saddexdan hadduu ku yihi lilmadkuuli biha tu la aqalgalay ayuu wuxuu ku yihi waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay fa ina walcadada hadduu saddex dalqadood ujeeday waqaca saddexdiiba waa dhacaya cadadkii u niyooday baa dee dhacaya waina watakiida celcelintan hadduu sii adkayn un ugala jeeday lam yaqac ilaa dalqatun dalqadun baa dhici waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay ku celcelintan maxaad ka waday baa la odhanaya ku celcelintan maxaad ka waday hadduu yidhaa de xabadun xoojinay dalaaqa un baan xoojinayey dee dalqadun bay noqonaysaa kelmadii hore dambe ku xoojinaya hadduu yidhaahdo waa dalqad keliya waayahay hadduu yidhaahdo mid walba dalqad baan ula waa taa hore w inaga arkayno waa saddexdiiba daba dhacaya wain lam yarwi shay-an haduu yidhahdo waxba maskaxda kumaan qabanay hadalkun baan darando si baas ah u furay fa fiihi qowlaani laba qawl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani waa anahu yaqacu bikuli lafdatin dalqatun weer kastaba dalqad baa ku dhacaysa deetana saddex bay noqonayaan halkuu haysta haystaa icmaalu lkalaami awlaa min ihmaalihi ama altasiisu muqadamu cala takiid buu le hadalku inuu macno cusub keenayo macno cusub samaynayo ayaa ka mudan in macno hore uu muakid looga dhigayo wathani qawlka labaad wuxuu leya anahu laa yaqacu ilaa alqat waaxida alqad qurun baa ku dhacaysa kana muxuu eegayaa wuxuu eegayaa haddii dalaaqa laga shakiyo alaslu cadamu wuquucihi markaa dalqadii labaad iyo saddexaad haddaynu ka shakinay inaanay dhicin baa asala buule laakiin kol haddii aynu alfaad hayno alfaad sariixa wax saarifana aynaan haynin dalaaqaasi u dhacay baa laleey wain ataa bialaaati alfaadin saddex erey oo kala duwan hadduu ku dhawaaqo mila an qaala sida inuu yihi anti aaliqun wa aaliqun fa aaliqun aduu waad furan tahay ood furan tahay haddana furan tahay oo kale saasoo kale ka dhicda du somaaliga in uya kala dud soo arki maysid anti aaliqun wa aaliqun fa aaliqun waqaca bikuli lafdatin alqatun calaa kuli taqdiiri weeya xataa takiid baan ugala wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqu nisfa dalqatin dalqad barhkeed baad furan tahay buui wixiibu wuxuu rabaa inuu beekaamiyo oo uu lix dalqadood ka dhigo oonay horaba uga dhamaan markaa imika horta haaf dalqad haafkeed ayaa kugu furay buu yihi ka waran waqaca dalqatun ma kala harayso xabaddaasi israacday baa laleeyahy lix kama dhigi kartid wixi ilahay saddex kaaga dhigay lix kama dhigi kartid dalqadaasi waa israacaysa ama aw nisfey dalqatin bu i laba haaf dalqad labadeedii haaf baad ku furan tahay de waa dalqad isku buuxdo dalqad labadeedii haaf waa dalqad isku buuxdo uno iyaduna saasay ku dhacaysa wain qaal hadduu ihahdo anti aaliqun halaaata ansaafi dalqatin dalqad saddexdeeda haaf baad ku furan tahay bu de saddex nus bay leedahay dalqadu laba nus un bay leedahay haddaba faqad qiila waxaa la taqacu dalqatun dalqad uunbaa dhici oo ninkani nin dalqadii uu saddex nus u sameeyey ayuu noqonayaa nuska saddexaad iska laqwi ayuu noqonayaa waayo wixii dalqad quruu sheegay dalqadii baanu saddex nus u sheegay markaa dee dalqadu markaa ahlaa saddex meelood saddex qori ka kala dhigay iyuunbay iska noqoni waqiila waxaa la yihi muctamadkiiyo yaqacu dalqataani meeshan laba dalqadood baa dhacaya waayo laba nus marka la isu geeyey maxay noqonayaan dalqad dhamaystiran nuskii saddexaadna dee dalqadii kale haafkeed buu noqonaya taana waa loo buuxinay ila ma kala harayse laba dalqadood iyaa saa ku wa in qaala hadduu yidhaahdo nisfey dalqatayn waxaad ku furan tahay laba dalqadood labadooda haaf dalaqa dalqatayn dee mid walba haafkeeda u buuxi ilan laba dalqadood buu yii laba dalqadood maaragtay eh, labadooda haaf labadooda haaf markaa de mid walba haafkeeda waad u buuxinaysa waayahay wain qaala hadduu yidhaahdo nisfa dalqatayni laba dalqadood barkood u fiirso tan inteenu kala duuyi laba dalqadood barkood baad ku furanta hadu yidhahdo laba barkood waa misa waa hal soo maha laba barkood waa hal faqad qiila yaqacu dalqatun waana muctamadka dalqadun baa dhacaysa halkaa ila laba barkeed baad ku furantahay buu yihi markaa laba bergeed de waa hal waqiila dalqatani qolaa yidhi waa laba dalqadood maadaama uu dalqatayn ku dhawaaqay laba ha noqoto lakin waa daciif wa in qaala hadduu yidhaahdo nisfa dalqatin dalqad barhkeed baad ku furan tahay hulusa dalqatin dalqad huluskeed baad ku furan tahay sudusa dalqatin lix meeloodoo meesheed baad ku furan tahay iskumanu cadfin ee meesha cadaf ma yaallo wuxuu yidhi waxaad ku furan tahay dalqad barhkeed saddex meeloodow meel meesheed lix meeloodow meesheed iskuma cadfin laakiin kelmadda ala iyuu soo celceliyey may waata kuxigta cadafka iska ilaali yaan iskaga qaldami waqacat alqatan ama alqatun dalqad un baa dhici halkaa dalqad keliya ayuunbaa dhici ilan wixii mar haddaanu isku cadfin isku dardar ulus iyo sudus waa nus nuska kalena ugeeyo waa maxay waa xabad dhamaystiran waa xabadun marka mar haddaan xabadii ka badanin jacabkan meesha keenay markii laisku wada geeyo xabadun buu noqonayaa iskumanuu cafin kor haddaan isku cafin xabadaas bay noqonaysa wain qaala hadduu ihahdo nisfa alqatin wa ulusa alqatin wa sudusa alqatin way isku cadfin marka wuxuu yihi dalqad barhkeed iyo dalqad uluskeed iyo dalqad rub eh, maaragtay suduskeed waba halkan laisku dardari maayo mid walba gaarkeeda uxisaab deetana alaqat alaaa saddex baa ku furan ila hadii lagu yidhaahdo nakirada inta laysku cadfo hadii lasoo celceliyo way kala maarata waxaa lagu yihi waxaan arkay nin shaarhkii iyo nin surgaalkii iyo nin gaadhigii waa saddex dhino kala duwan bay noqonayaan ila hadduu ninkii hore uu yahay wuxuu odhanaa waxaan arkay nin shaarhkii iyo surwaalkiisii iyo gaadhigiisii kii hore markuu yahay weeyaan lakiin hadduu ninkii soo celceliyu yidhaahdo waa nin surwaalkii iyo nin shaarhkii iyo nin gaadhigii saddex nin bay kala noqonayaan iskuma noqonayaan nin qura iskuma noqonayaan markaa kol hadduu sidan yidhi saa isugu cadfay waxay noqonayaan saddexdii dalqadood oo midba qayb laga hayo mid walbana way buuxsamaysaa maarata saddexdiiba saasay ku dhayiin wey wain qaala hadduu ku yidhaahdo liarbaci niswatin afar dumaro awqactu baynakuna alqatan dalqad baan idin dhex dhigay buui dalqad baan idin dhex dhigay waxaa la doonayaa tii ku furmi lahayd dalqadaa inaad sheegto aw dalqatayni ama wuxuu yihi labaan idin dhex dhigay laba dalqadood aw halaathan ama saddex baan idinku riday buu yio idin dhex dhigay dhexdiina saddex baan riday buu yihi ama saddex labaan dhigay ama waa saas aw arbacan ama afar baabu yidhi waxaasoo dhan waa isku wada mido ma kala badno waqaca calaa kuli waaxidati minhuna dalqatun waxaasoo dhan waad u qaybinaysaa un dalqad buu ka dhexaysiiyey soo maha afartoodii uqaybi midii maxaa kusoo hagaagaya rubuc mid walba rubceeda u buuxi hadduu yidhahdo labaan idin dhex dhigayna labadii afarta uqaybi nus nus bay u kala helayaan mid walba nuskeeda u buuxi saddex baan idin dhex dhigay markuu idhaahdo mid waliba saddex ruuc bay heleysaa ruuca kalena dar afar darqabo baan idinka dhexaysiiyey markuu idhahdona de mid waliba xabadeediio maarata dhamaystiran ayay haysataa weeya iyadana sidaa u baro waxaa lagu barayaa hadhowto hor markaad maxkamad qaadiga noqoto kelmadaha ay waa in kelmadaha dhuuxdo war maxaa ti ilan waa lagu imanaya wain qaala haddii uu yidhaahdo awqactu baynakuna khamsa alaqaat shan dalqadood baan idin dhex dhigay hadduu yidhaahdo waqaca calaa kulli waaxidatin dalqataan u qaybi uun mid walba maxaa usoo hagaagaya hal iyo iyo rubuc rubucana buuxi laba laba dalqadood bay noqona waqaca calaa kulli waaxidatin dalqataan mid kastaba laba dalqadood kufur marka wain qaala hadduu yidhahdo anti aaliqun mil addunya adduunka muggii ayaad ku furan tahay adduunka imsa dalqadood baa <laughs> ama masaajid masaajidkaa buggii ayaad ku furan tahay buuli hay aw ama wuxuu yihi awala alaaq ka ugu dheer baad ku furan tahay ama wuxuu yihi aw acradahu ka ugu ballaaran alaaqa ugu ballaaran baad furan tahay buuli waxaasoo dhan alaqa alqata xabad un bay kufurmaysaa xabad un bay kufurmaysaa ila meeshaa tira tira dalaaq weyn unbuu sheegay dalaaq weyn dalaaqu <laughs> weyn marka si kastuu dalaaq weyn u yidhaahdo kol haddaanu tiro sheegin ilan weyn weyniduba tira sheegtaa buurnidu tiro ma sheegto dhararku tiro ma sheego waxaa mugi mugi haddii la ydhaha tiro ma sheego ilaa an yuriida bihi halaatha hadduu de isagu niyoodo tiro de marka hore baa inta daaliqon hadduu tiro u niyoodo waynagii usocodsiinayna halkana hadduu saddex doonayo hadduu laba doonayo ad waa caadi waa loo socodsiinaya ilaa an yuriida bihi alaaan waa wain qaala laakiin hadduu yidhaahdo anti aaliqun kula alaaq alaaqii oo dhan baad ku furan tahay imika tiraa meeshaa la dhadhansanaya aw ama wuxuu yihi akara alaaq alaaqa kii ugu badnaa baad ku furan tahay imisa ugu badan alaaqa alaqat alaaan saddexdii bay halkaa ku furmaysaa ila hadalkiisana ina dhadhansiinaya tiro de markaa tiradii alaaqa halka ugu badan baynu qaba iyo kula alaaq alaaqii oo dhan de alaq o dhan saddex ugu buha wain qaala hadduu anti aaliqun aw laa waad furan tahay mise maya waad furan tahay mise maya iska su-aalo kale noqonaysa lam yaqac shay waa su-aal aal buu weydiiyey de markaa suaal aal ku furmi mayso waad furan tahay mise ma furnid hadduu yidhaahdo qof suaal aal weydiiyey buu noqonayaa markaa ma furmayso wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun alqatan laa taqacu calayki waxaad ku furan tahay dalqad aan kugu dhacayn waxaad ku furan dalqad aan kugu dhacayn bu haddana yidhi aan kugu dhacayn miyay soconaysaa dalqad aan dhacayn baa jirta dalaqa dalqatan hadalkan dambe u sheegay kugu aan kugu dhacayntani waa iska laqwi iyo hataatac buu noqonayaa aan meel haysan dalqadiina way dhacaysa markaa hadduu ereyo yaroo noocaasa maaragtay ka dabageeyo waxba ha kaga dhegeysanina alaaqi intii hor ku dhacay wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun alaaan ilaa alaaan imikana istinaagii buu gelayaa marka istinaagii ayuu inoo gelayaa markaa dee qawaacidda istinaaga ee guud unbaad la soconaysa istinaaga marka wa marka wax lasoo reebayo lama ogola wixii o dhan ba inaad soo wada reebto mustaqriq inuu noqdo lama rabo haddaba wuxuu ihi anti aaliqun buu ku yihi waad furan tahay alaaan saddex baad ku furan tahay ilaa alaaan saddex mooyaane saddex saddex labaad ku furan tahay bui ku furan tahay waxaad ku furantahay tahay saddex saddex la maxaa soo haray waxba waxbadaad waqaca alaau saddexd wa ku dhacaya saddexdii daqadoodba waayo intuu furay buu haddana doonaya inuu ka noqdo furigi miyaa laga noqon karaa lagama noqon karo wa in qaala laki haduu anti aaliqun halaaan ilaa nisfa dalqatin waxaad ku furan tahay saddex dalqadoodoo dalqad barhkeed la yani misay noqonaysaa labiyo barh dee labiyo bar maxay noqon jirtay marka dalaaqa la joogo saddex bay noqon jirtay waqaa halaau saddexdu way ku dhacayaan lakin hadduu odhan lahaa waxaad ku furan tahay saddex labala imise ku furmaysaa hal ama saddex mid la labun bay ku furmaysaa markaana wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun wa aaliqun wa aaliqun ilaa alqatan waad furan tahay ood furan tahay ood furan tahay dalqad mooyaane bu alaqat halaaan cala lmansuusi sida mansuusku yahay saddex bay ku furanta wa qiila qiil baale yaqacu alqataani meelabaa dhacay waaya eeg ninkan muxuu yihi waad laa yujmacu mufaraqu liyumnaca alistiqraaq walaa yufaraqu majmuucu liyaxsula alistiqraaq soo arki maysi wax aan isla isla soconin soo arki maysi laa yujmacu mufaraqun wax la kala dhigdhigay layskuma geeyo liyumnaca alistiqraaq si istiqraaqa meesha looga saaro sidoo kale laa yufaraqu majmuucun liyaxsul alistiqraaq iyada lafteeda kii kala qaybsanaana lama suma geeyo si istiqraaqii loo dhaliyo haddaba imika halkan anti aaliqun waa dalqad wa aaliqun waa dalqad labaad wa aaliqun waa dalqad saddexaad ilaa dalqantatani xabadda udambaysuba kasoobu kasoo reebay wa aaliquntii oo dalqad ahayd ayuu dalqad kasoo reebay dalqad mu dalqad kasoo reebay dee kama soo hadhayso labadii hore sidooday ku tegeen dalqadii saddexaad ayuu iyadana intu riday iyuu dalqad kasoo reebay markaa dalqad dalqad laga laga jaray lagaama yeelaya dalqadaasi way tegeysaa wey muctamadku waa sidaa kan kale yaqacu dalqataani lihi isagu wuxuu leeyahay mee waa la jamcin karaa oo isagu la jamciyo ogolyahay markaa saddexdii hore isugee buu leeyahay kolkaad isugeysa xabad ka jab wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun alaaan ilaa alqatayni saddex laba la baad ku furan tahay dee waqacat alqatu dalqadunbaa dhacaysa saddex laba ka jar weeyaan wain qaala hadduu yidhahdo anti aaliqun alaaan ilaa alqatayni ilaa alqata waxaad ku furan tahay saddex laba mid lala saddex la laba mid la maxay xisaabi dee saddex la laba mid la ya saddex la laba mid la maxay noqota <laughs> laba mid la waa imisa saddexdii intaasay ladahay haddaba saddexdii waxay ladahay laba mid la' markaa laba midla maxay ku noqotay xabad soo ma laba midli waa xabad saddexdii markaa xabad bay laadahay maxaa kusoo haray marka waqaca alqataan alaqa alqatayn laba dalqadood ayay ku furmaysa marka istinaagu haduu bato maxaa la sameeyaa laba siyaodba sameyn karta kartaa inaad intood agga dambe kaga timaaddu soo kala jarto agga dambe ka kaal imka so dalqad maaha dalqadda dalqataynka ka jar maxaa soo haraya hal halkii alaasada ka jar inaad sidaa waa kuu suuragal waxaa kaloo kuu suuragal ah, in aad tiraahdid xagga hore inta isusoo bilowdo marka u horeysa so so musbat ma anti aaliqu waa isbaat ka kuxiga waad ka jaraysa ka kuxigana waad ku daraysa ka kusi xigana waad ka jaraysa ka kusi xigana waad ku daraysa saasaad ku soconaysa markaa imika halaaan ilaa dalqatayn ka goo xabad baa soo hadhay ilaa dalqatanna ku dar waa laba saana waad uxisaabin kartaa iyaduna waa caadi oo waxay hahdaan alistinaau min alnafyi baatu wa min abaati nafyu saasaad markaa iyadana ku wadi karta wain qaala hadduu yihahdo anti aaliqun khamsan ilaa halaaan shan baad ku furan tahay saddex la buu yihi faqad qiila waxaa l taluqu halaaan saddex bay ku furmi waa la yihi wa qiila waxaa kul muctamadkii dalqatayni laba dalqadood bay furmi hadduu tiro ma tiradii sharcigu sheegay baad ka jaraysaa mise tu isagu sheegay baad ka jaraysaa yaa laisku haysta wuxuu yihi shan saddex la baad ku furan tahay shan saddex la ma waxaynu kasoo qaadnaa saddex saddex la deetana ladiisa waynu iska tuurnaa ila istiqraaq bay noqonaysaa oo waxaynaan saddex bay kufuran tahay mise siduu isagu ugu dhawaaqay baynu u shan iyo saddex way kala yarina waa la kala jari karaa waxna way soo harayaan intaynu u kala jarno ayaynu inta soo hadhay nidhahnaa way ku furan tahay markaa muctamedku sida la rajaxaya waxa weeye waxaan ku hadlay baa loo eegaya hadduu ihaa markaa shan saddex laga jaray baad ku furan tahay labay ku furmaysa laakiin qiil baale saddexdiiba way ku furmaysaayo waa nin yidhi waxaad ku furan tahay saddex saddex laga jaray de markaa maaratay la joogay iqraarkiyana lama ogola wixii aad sheegtayba inaad meesha ka wada saarto waa inaad wax soo reebto ayaa ku qasbantahay haddii kale wixii dhan wuu soo wada haray wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun halaaan ilaa halaaan ila snatayn tanna waxay ka hadlaysaa istiqraaqa ma mar walba waynu eegeyna xataa fi lanaa mise hadalkoo isku dhan baynu ka eegeyna ma hadalkoo isku dhan ayaynu is istiqraaqa ka baadhnaa mise mid walba istinihiisaa loo eegaya marka iyadana muctamadku waxa weeyaan hadalku markuu isku dhamaada la eegaya hadalku markuu isku dhamaado iyadoo aan de sidaynu soo sheegnay laa yujmacu mufaraqun ti haysato laa yujmacu mufaraqun walaa yufaraqu majmuucun tiyada sideed baad haysanaysaa laakiin istinaacaadka istinaaaadka takaruray istinaa walba gaarkiisa loo eegi maaye xaasilka ayaa la eegaya sida muctamadka haddaba wuxuu yihi waxaad ku furan tahay saddex saddex laba la la saddex la laba saddex la saddex laba la ama waxaad ku furan tahay saddex laga jaray saddex laga jaray laba markaa de wax oo dhan uta isku xisaabi deetana waxaa tirahdaa halaathan ilaa halaathan ka goo maxaa soo haray waxba ila thnatayni ku dar labay noqonaysaa soo arki maysid markaa faqad qiila waxaa la yihi yaqacu halaahu qoladale saddexduba way dhacayaan maxay doonayaan inay yidhaahdaan ilaa halaatantu waa mustaqriq ilaa halaatantu waa mustaqriq saba maha mustaqriq markuu waa la tuuray wixii kasii dambeeyena waa la raaciyey kolti isagii la tuuray wixii ka dambeeyeyna waa lala tuuray deetna maxaa soo hadhay anti aaliqun halaaan baa soo haraysa qolada saasay leda lakin waa qiil aciif wa qiila waxaa la yidhi waa muctamadkiiyo dalqataani labunbaa halkaa ay ku furmaysaa gabadhaasi maxaa yeelay hadalkiisii markuu isku dhamaado isku wada eeg saddex saddex laga jaray waa eber lagu daray laba laba dalqood bay ku furanta wa qiila alqatun qolaaba ah le dalqad qura ku furan tahay qoladani maxay sameeyeen ilaa alaatan tiiba waa istiqraaq bena way tuureen kii ka dambeeyena way tirsadeenoo kii ka dambeeye ka jareen saddexdii hore deetana dalqad ba usoo hadhay wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun alaaan ilaa an yashaaa abuki waaxidatan waxaad ku furan tahay saddex dalqadood haddaan aabbahaa dalqad doonin haddaan aabbahaa dalqad doonin haye fa qaala abuuhaa abeed wuxuu yihi shitu waaxidata middaan rabaa dalqad baan rabaa lam tatluq gabadhan maba furmaysaba gabadha iyadii maba furmaysaba maxay furmi weyde wuxuu ku yidhi saddex baad ku furan tahay haddaan aabbahaa dalqad doonin soo maha odaygii dalqadii buu doonay soo ma dee markaa waxaa la-aantii baa dalaaq uba ku xidhan wuxuu hadduu yidhaahdo waad furan tahay saddex baad ku furan tahay haddaan aabbahaa guriga gelin deetana aabbaheed gurigii galo may furmaysaa ya dee ma furmayso ilan wixii buu sameeyey soo maha kol haduu wixii nafyigiisa lagu caliqay uu sameeyey dee dalaaqii ma dhacayo hadduu geli waayo ayuu dalaaqii saddexda ahaa dhacaya markana hadduu dooni waayo xafadda hadduu dooni waayo ayuu dalaaqii saddexda ahaa dhacaya laakiin dadku waxay u yar fahmayaan marka saas maqlaan yani hadduu aabbaha inuu aabbaha xabad doono mooyaane de markaa xabad baa dhacaysa inuu sidaa leeyahay bay moodayaan lakin fuqahadu waxay ka eegayaan lafdigu wuxuu keenayo marka lafdigan wuxuu keenaya waxa uu keenayo saddex baad ku furantay haddii aan aabaha guriga gelin deetana hadduu odaygii markuu kelmadii maqlo ku xaroodo gurigii de inantii u badbaadiyey marka iminka tana waa sidii oo kale oo haddii aan aabaha xaba doonin ayaad saddexda ku furmaysa hadduu doonay waad badbaaday marka lam tatluq markaa gabadhii ma furmayso taaso kale imika waad khaldi lahayd soo ma si kalaad fadwoolna haddi imika kale lagu weydiin lahaa waad ku jabi lahayd ilan qaar badan bay maaratay wax badani ka dhacaa wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun in shaa allah waad furan tahay insha alla waad furan tahay in shaa allah ama haddii ilaahay doono buuli aw ama wuxuu yihi anti aaliqun in lam yasha ila waad furan tahay haddaan doonin lam yaqac labada jeerba dalaaq ma dhacayo waayo waad furan tahay haddii doono markuu yihi inuu ilahay dooniyan kar ma kala garanayno wax aynaan garanayn buu ku xihay marka alaslu cadamu alaaq alaaqii de inaanu dhicin baa asa ilahay inuu dooniy anu dooni ma garanayno kan kale yihi haddaan ilaahay doonin baad furan tahay taas suuragalba maaha haddaan ilaahay doonin baad fuura ayaad furan tahay ma waxaan ilahay doonin ma dhaco waa mustaxiilba markaa kaasina furin isaguna dhacaya ma aha haddaba markuu in shaa allahu waa haddii aanu kelmaduuni aanay carabkiisa kasoo bixin ula jeeday inuu alaaqa ku ku caliqo laakiin haddii insha allada uu ka barakaysanayey ama uu carabkiisu iska bartay ee waad furan tahay inuu ujeeday insha alladuna maarata carabkiisu iska bartay oo iskaga dhawaaqay ee inuu halkaa ku xidho alaaqa aanu ujeedin way furmaysaa markaa wain qaala hadduu idhaahdo anti aaliqu waad furanta ilaa an yashaa allahu ilahay doono mooyaane waad furanta ilahay doono mooyaane hadduu sidaa yidhaahdo sheekhu isagu wuxuu yihi falmadhabu anahu yaqacu madhabku halkan waa in uu dhacayo waayo waad furan wuu go-aamiyey ilaahay mashiiadiisana mid ka badbaadinaysa furiinkii ayuu ka in ilaahay uu doono mooyaane oo markaas aanad furmayninoo de haddii ilaahay doono markaa dalaaqii waan ka badbaaday lakin asal ahaan waad furan saasuu ka dhigay buu leeyahay wa qiila waxaa la yihi waa muctamadkiie laa yaqacu tan dhici maayaan ila ilahay mashiadiisina uma garanayne waad furantaha ilahay oo doona mooyaane waxbuu soo reebay waxa uu soo reebay markaa inuu maaragtay waxa weeyaan jiriyo in kale ma kala garanayno dalaaqana haddaynu ka shakino miyuu dhacay mise muu dhicin ma dhicin wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun in shaaa zaydu waad furan tahay haddii zayd uu do uu rabo buu yidhi ama uu doono haddii ninkaa hebelhi uu doono waad furan tahay de markaa waa in ninkii laga war doona soo ma oo le war saasaa la yidhi balka waran maxaad ma rabtaa mise ma rabtid famaata zaydun zayd baaba dhintayba intii aan warkiisa la helin aw junna ama uu waashay lam tatluq ma furmaysa de ilan ma garanay inu dooniyo in kale kol haddaynaan shardigii garanayn inuu dhacay in kale waa inagayna ihi dalaaqa shaki laguma shaki dalaaqa laguma rido wa in kharisa buu yihi sheekhu hadduu hadal beeray la aamusiiyey uun kolkii la yidhi waad furan tahay haddii hebel doono ayaa hebelkiiba hadalkiiba ku dhegeyba waabu hadliba kari waayo ninkii de waxaana la doonayaa gabadhi inay furanti kale war ma rabtaa mise ma rabtid ma doontay mise maa doonin ba la aday arrintii kugu xidhan tahay deetana fa ashaara afki nink hadli kari waaye laakiin ishaarad buu bixiyey saasoo kale maan dooni ama yani waxbu bixiy tusinay waan doonay wuxuu leeyahay sheekhu lam tatluq buu yihi ma furmayso waayo ninka de nin hadli hadli karayuu ahaaye imikunbu hadalku ku dhageeyey waxaa la rabaa hadal saxa ah. qoladaa saasay leedahay wa cindii buu ku yihi aniga agtayda waxaa ah anahu yaqacu inuu dhacayo fi lakrasi masaladan akraska ninkan afbeelay hadal beelay inuu mar haddii uu ishaaradii bixiyey in uu dalaaqii sidaa ku dhacaya hadii uu yidhaahdo waan doonay uu ishaaro ayaa aniga agtayda abuuyo ah leeyahay sheekhu marka taa hore sheekh abu xamid alisfarayini baa le isagu muhadabka kaga soo naqliyey maawardina isagunbuu kasoo naqliyey maawardi laftiisuna xaawiga sida halkan sheekhuba wa cindii u yihi ayuu isaguna u yihi wa cindii wa haadaa cindii hayru saxiix sida abu xaamid yihi aniga agtayda saxiix maaha waayo qofka kole aduu hadli kari waayey hadalkiisii muxuu u wareegayaa ishaaradu u wareegayaayo ishaarat alakhrasi ka kalaami naatiq wey qofkii naatiqa ahaa hadalkiisii oo kale ayay ishaaradiisu tahay saddex masalo marka la joogo mooyaan maxaa saddexda masalo salaadii iyo iyo shahaadada iyo dee dhaarti iyo dhaarti marka saddexdaa masale mooyaane sida kale ishaaradii naa akhrasku waa sidii kalaamka waa sidii hadalka oo kale markaa dee waa fulaya alaaqi uu dhacaya sanaan rajaxan sidanu sheeku waa cindii yihi ayaa madhabkii wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun halaaan saddex baad ku furan tahay wastanaa bacdahaa dalqadihii qaar buu biniyati niyada ayuu kula soo haray lam yuqbal laga dhegaysan maayo fi lxukmi xagga maxkamadda saddex baad ku furan tahay buu qalbigana wuxuu niyooday laba laga jaray oo labuu soo reebay saddex baad ku furan tahay labala ayuu niyada ka yidhi laakiin labala'da kuma dhawaaqin haddaba maxkamadda haddii warku gaaro qaadigu warkaa hadduu yihahdo waxaan u waxaan niyeystay labaan la soo hadhay qaadi oo qalbigaan ka soo reebay laba laga dhegeysan maayo warkiisaas war la aqbalayo maaha wixii uu ku hadlay ayuunbaa la xukumaya ilan lafdi sariixuu ku hadlay miyaa tadyiin tadyiinku waa in qofka diintiisa loo wakiisho la yidhaahdo adiga ilaahay baa isu marka haddii aanay arrintu maxkamadda gaadhin oo islaantii uu sasabtuu ku yidhaahdo saasaan ujeedi oo niyadaydu saasay ahayde wallahi bilaahi saasaan ula jeeday oo ay markaa rumaysato mi iskala joogi kartaa waa tadyiinkiio hal yudayanu iyada lafteedana may baa halkan xataa ayaanay maxkamaddaba gaadhin lama dhegaysanayo oo xataa xaaskiisu hadday ataa istilaa run buu sheegay kulama joogi karto sidaa nin saddex ku furay la joogi mayso wain qaala hadduu yidhaahdo nisaaii awaaliqu dumarkaygu waa furan yihin buuri wastanaa bacdahuna biniyati laakiin qalbiga ayuu wuxuu niyooday xaliimo mooyaane ayuu qalbiga ka niyooday lakiin afka kagamu dhawaaqin lam yuqbal fi lxukmi iyaduna hadday maxkamadda arrintaasi tagto arrinta haday maxkamadda gasho laga dhegeysan maayo heblaayo waan la soo haray laga dhegeysan maayo wa qiila qiil baale yuqbalu fi nisaai xaggii markaa dumarka inuu markaa mid soo reebay dalqadaha waynagii diidinay laakiin dumarkii hadday arintu tahay heblaayaan soo reebay waa la aqbali walaysa bishayin buu wax uu macnoley kaasi ma jirto laakiin waxaa laga aqbali karaa haddii calaamad muujinaysa inuu taa aanu u jeedin ay meesha jirto mid baa kalarki ku dhigtay markaasay tiri dumar kalaad ila qabtaa dumarku iskaa walbadan ma jirto ma jirto ma jirtaduu guray way ka dhegaysan weyde iska lalaas markaasuu yihi wax alla waxaan dumar qabaa waa iga furan yihi yacni aan adiga ahayn baan ujeeday hadduu hadhowtoola yidhaahdo dee waa laga dhegeysanayaayo ilan iyaduu iska maaratay furaye wax alla waxaan dumar qabo ee yacni aan adiga ahayn way furan yihiin baan ujeeday haduu yidhaahdo <laughs> waa laga dhegeysanayaa baa la yidhi inuu markaa iyada qanciyo ayuu ujeeday inuu iyada furo inaan ninkani ujeedin iyaa meesha ka cad baabu shari في alaaq kanna waxa weeye asharu في alaaq furiinka in shari lagu xidho waa tacliiqii waa alaaqii mucallaqa ahaa waa alaaqii lagu xidhay arin dhicitaankii wuxuu yihi musanifku man saxa minhu alaaqu ninka ay ka ansaxdo inuu wax furi karo saxa an yucalliqa alaaqa calaa sharin waxaa ka ansaxaysa inuu furiinkii wax ku xidho way ansaxaysa oo alaaqii mucallaqa ahaa ee wax ku xidhnaa wuxuu ka ansaxaa qof kasta oo alaaqii caadiga ahaa uu ka ansaxayey ee munajaska ahaa waman laa yasixu minhu alaaqu alaaqii naajiska ee fulayay qofka aanu ka ansaxaynin lam yasixa an yucalliqa alaaqa calaa inuu shardi ku xidho dalaaquna ansixi mayso toos u furi karin dalaaqii tooska ah haddaanu ansaxaynin kii wax lagu calliqayna ansixi marka qofkii toos u furi kare waad furan tahay odhan kara ee dalaaqiidaas furayo ayuunbaa wax ku xidhi karo odhan kara haddaad sidaa samaysid waad furan tahay kaasunbaa odhan kara wa idaa callaqa alaaqa calaa sharin haddaba markii uu shardi ku xidho dalaaqa waqaca dalaaqii wuu dhacaya cinda wujuudi shari shardigii marka la helo haddaad sidaa samaysid waad furan tahay buu haddaad ninkaa maalin dambe la hadashid waad furan tahay dalaaqaasi sidaa hawadu ku jiraya waa taagnaanaya imika ma dhacayo maalin alla maalintay la hadasho ayuu ku dhegaya halkaasay markaa dalaaqii uu dhacaya markaasay ciddadii bilaabaysa lama odhanayo maalintii uu ku hadlay ayay ciddadu ka soo bilaabmaysaa may intaa ka horeysa xalaal bay isu yihiin waa xaaskiisii maalinta hadalkii uu dhaco shardigii uu ku xidhay marka la helo markaasay furmaysa wuxuu wa in qaala limraatihi hadduu haddaba xaaskiisii ku yidhaahdo walahaa sunatu wa bidcatun iyadoo alaaqeedu sunne iyo bidco kale leeyahay xalay baynu soo baranay dalaaqa sunnaha ah iyo dalaaqa bidcada hadaba ah. haddaba xaaskiisiioo dalaaqeedu sunniyo bidco kale leeyahay hadduu ku yidhahdo anti aaliqun lisuna sunnadaad ku furan tahay hadduu yidhaahdo balaqad fii xaali suna marka waktigii sunada la gaadho ayay dee furmi hadday imikaba joogtana dee imikaba way furmaysaa wain qaala hadduu yihahdo anti aaliqun lilbidca bidcadaad ku furan tahay hadduu yidhaahdana aw alaaqa alxaraj baad furan tahay buu yii alaaqii dembiga ahaa kii dembiga ahaa furan tahay buu yii ka dembigii waa kii bidcada ah alaqad fii xaali lbidca iyaduna waktigii bidcaday furmiyo haddii imikaba bidca la joogo oy dee dhiiggii lahayd matalan dee joogto waa iyadoo dhiiggii ku jirta ayuu wuxuu ku yihi bidcadaad ku furan tahay de khalaas imikay furmaysa haddii markaa imika wakti sunaa oo de la furi kara ay joogtana marka bidcadii timaado waktigii bidcadu yimaado ayay furmaysa wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun axsana alaq alaaqa ugu wanaagsan baad ku furan wa acdalow ka ugu cadaalad fiican ugu cadaalad badan ayaad ku furan wa atamaw alaaqa ugu dhamaystiran ayaad ku furan tahay alaqat lisunati sunaday ku furmaysaa de kaasa ki dhama kii markaa waxa weyaan ugu fiicnaa ee ugu markaa cadaaladsanaa kaasuu noqonaya ilaa an yanwiya inuu isagu niyoodo mooyaane maa fiihi takliidun calayhi wax maaragtay kusii qalaf kusii adag inuu isagu isku adkeeyo xagga niyada oo xagga niyada maxaa laga wadaa imikay maalan waxay ku jirtaa waktigii bidcada markaasu wuxuu yihi dalaaqa ugu fiican baad ku furantaa war maxaad wala jeeda baanu ku nidhi markaasuu yihi bidcadaan igala jeeda de imikay furmaysaa markaa soo ma inay imika furanto inay hadhow furanto isaga waxaa ku adag de inay imika furanto markaa tii adkayd buu doortee way furmaysaa imikaba hadduu laakiin isagiioo waqti sunaa ah markaa jooga waqtigii sunada iyadoo la joogo ayuu wuxuu yihi dalaaqa ugu fiican baad ku furan tahay war maxaad ugala jeeday markaasuu yii waxaan ujeeday marka ay caadadu kaa timaadday adigoo caadada ku jira ayaad furmaysa markaa wakti buu badbaadsanayaa sow laga dhegeysan maayo ilaa an yanwiya inuu niyoodo mooyaane maa fiihi takliidun caleyh wax isaga culays sii saaraya kaa culayska sii saaraya de waxa weeyaan waa la aqbalaya wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furan tahay asmaja alaaqi ka ugu foolxun wa aqbaxahu ka ugu waa isku ugu foolxun baad ku furan tahay ka foolxumi muxuu noqonaya bidcadii buu noqonaya alaqat lilbidca bidcadii ba iyaduna ku furmi haddii imika lagu jiro imika furmi haddii kale marka la gaadho ilaa an yanwiya kana inuu niyoodo mooyaane maa fiihi taqliidun caleyh wax markaa isaga culays saaraya oo bidcadii oon la gaadhin ayuu sidan yihi war maxaad ugula jeeda marka ohanana sunahan ugula jeeday bu sunina imikaaba la joogaaba way furmaysa ku markaa isaga kusii dedejinaya hadduu doorto yii saasaa niyooday waa lagu socodsiin wain qaala hadduu ihahdo anti aaliqun halaaan saddex baad ku furan tahay bacduhuna lisunati wa bacduhuna lilbidca saddex baad ku furan tahay buu yihi bidca iyo sunno isugu jira alaqa alqatayni fi laal imika de ama horta laba laba dalqadood mikay furma markii loo kala qaybiyo xabad iyo bar iyo xabad iyo bar baa kusoo kala hagaagi marka xabad iyo barkii imika dhacay waa la dhamaystira maxay noqon labay noqoni hadday imika bidca ku jirtay labaa bidcada udhici hadday imika sunno ku jirtayna labaa sunna udhici xabadii saddexaadna way hadiyo fain xasalat fi lxaali lukraa markay xaaladda kala gasho ayay waqacatii haalti saddexaadna dhacaysa ilan saddexdiiba isagaa rideen wain iddaaa fain iddacaa dhe hadduu sheegto anahu araada alqatan fi lxaali wa alqatayni fi haani waan saan uma jeedin buu yihi markaan idhi saddex bidca iyo sunno isugu jira aad ku furan tahay waxaan ujeeday imiko xaaladii sunnaha lagu jiro xabadi ha kugu dhacdo hadhow marka bidcada la gaadhana laba ha kugu dhacda saasaan uqaybsadee sanaad sheegaysaan anigu maan maaragtay maan ujeedin hadduu yidhaahdo oo araada alqatan fi laal imika inay dalad una dhacdo ayaan doonayay buu wa alqatayni fi aani aani waa mustaqbalka waa ka labaad waa waqtiga labaad waa mustaqbalka mustaqbalkana oo xaaladda dambe bidcada ah maalan dalqatayn baan doonayey falmadhabu anahu yuqbalu de warkiis waa wa ka wax suuragala wey bacduhuna iyo bacduhuna un buu yihi bar iyo bar marka waa qeyb iyo qeyb ama maarata marka waa yani inina ay waa waa saddex inina ay imika tahay inina markaad bidcada gaadho saasoo kale noqonaysa ama inina ay suno tahay inina ay bidco tahay de markaa intii halna way noqon kartaa labana way noqon kartaa wa qiila qiil baale laa yuqbalu fi lxukm haddi arrintu maxkamadda gaadho lama aqbalayo qiillihi wuu jiraa oo de sida markaa cuslayd oo ah in iminka laba la rido ayaa maxkamaddu ay ku xukumay lakin waa qiil daciifa weeyaan maxaa yeeley ninkan hadalkiisu in imika laba dhacayaan kuma cadda fain qaala limra'atii hadduu islaantii ku yidhaahdo xaaskiisii walaa sunata laha walaa bidca iyadoo qoladii aan suniye bidco kala lahayn ah sida tii aan weli dee dhiiggii isku arag aan weli wakti maarata ay aan weli siday maarata siday u dhalatayba aan dhiigba isku arag ama tii aayisada ahayd ee dhalmadayska ahayd ama tii xaamilada ahayd kuwaasi bidciyo sunna may kala lahayn kuwii aan bidco iyo sunno kala